alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat baabka soddonaad baabu shafaaca baabka soddonaad wuxuu ku saabsan yahay shafaacada cid loo ergeeyo ama looga shafeeco qaado ayuu ku saabsan yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha man yashfac ku kastoo shafeeco qaada oo ergeeya oo cid wax u dalba shafaacatan shafaaco iyo ergo ama dalab xasanatan wanaagsan yakun lahu nasiibun minha waxaa u sugnaanaya nasiibun yacni qayb ajara u sugnaanaysa minha iyada sababteeday ugu sugnaanaysaa shafaacada bimacnaa hadduu cidu wax wanaagsan u dalbo ama in laga caawiyo ama in la siiyo ama yani wax la mida ajar buu ka helaya shafaacadaasi mar hadday shafaaco wanaagsan tahay shafaacadu waa maxay waa alab waa talab weeye in la yidhaahdo waxaa ha la siiyo yacni arrinka noocayo noocaasu u baahan yahay wax kala qabta yacni waxa weeye waa ergo waa shafaaco waa codsi loo samaynaayo cid oo cid markaa wejilihii u samaynayso cid kale ugu samaynayso tan noocaasi waxay tahay miduu ajar ka helaayo haddii wax wanaagsan ay ku saabsan tahay wax wanaagsan hadday ku saabsan tahay ajar buu ka helaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal abi muusa alashcari waxauu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam idaa ataahu markuu u yimaado taalibu xaajatin dan mid doonaya markuu u yimaado aqbala calaa julasaa'ih wuxuu soo qaabili jiray dadka markaa la fadhiya ee la jooga ee la fadhiya ayuu soo qaabili jiray yacnii xaggooda u soo jeesan jiray fa qaala wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ishfacuu shafeeco qaado u dalba oo u codsada in la siiyo waxaas tu'jaruu haddaa u dalabtaan oo u shafeeco qaadaan tu'jaruu waa laydinka ajar siinayaae oo ajar baa ka helaysaan wayaqdi allaahu allah waa ku xukumayaa waa ku qadarayaa waa qadaagii qadarka ahaa calaa lisaani nebiyihi carabka nebigiisana calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu markaa ku qadari doonaayoo ku xukumi doonaa xukun qadari ah maa axabba wuxuu allah jeclaado muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd maa shaaa wuxuu markaa doono wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaaa oo maa axabba halka ah ayaa riwaayada kale waxay ku beddeshay maa shaaa wuxuu doono ayuu ku xukumaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wax la weydiisto inuu jeclaan jiray inay yidhaahdaan dadka la joogaa rasuulka ilaahay ow sii oo codsiga ay u sameeyaan sababtuna waxay tahay ummadda ayuu wuxuu la jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ajarkuu la jeclaa ajarka ayuu la jeclaa marka codsiga inay sameeyaan oo marka ay yidhahdaan rasuulka ilaahay ow sii ay yidhaahdaan nebigu waa jeclaan jiray si ay ajar uga helaan marka wuxuu uhi ishfacuu shafeeco qaado u codsada oo u dalbo markaa sii dhaha ciddan danta doonaysa markaa saaad tidhaahdaan haddii la siiyo iyo haddii aan la siinba idinku ajar baa ka helaysaan tu'jaruu ajar baa ka helaysaan waa shafaaco wanaagsan ajar baa ka helaysaan allahna wuxuu ku qadarayaa ku xukumayaa xukun qadari ah carabka nebigiisa waxa uu doono inuu ku xukumo ama waxa uu jeclaado yacnii ilaahay siduu doonaba ha qadaree oo qadarka ilaahay si kastaba ha ahaadee idinku dalabkaa sameeya si ajar uga heshaan qadaagana waxaa loo jeedaa waa qadaagii qadariga ahaa qadaaga nusuusta ku soo arooraa wuxuu noqdaa qadaa sharci iyo qadaa qadari alqada waalqadar waata la yidhaahdo waa qadaa qadari ah qadaa sharcina waa jira wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah waa qadaa sharci yacani waxa weye waa qadaa sharci qadaaguna waa xukun marka xukun qadari ah iyo xukun sharci ah baa labada marba mid ay u dhacdaa riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray walyaqdi illaahu cala lisaani nabiyihi ma axab yacni waxa weeye si duca ah yacni ilaahay ha ku markaa qadaro ha ku xukumo carabka nebigiisa wuxuu jeclaado waayahay marka labadan lafdi maa axabba iyo maa shaaa mashiicada iyo maxabada dee farqa u dhaxayn kara oo wax kastuu ilaahay marka uu doono macnaheedu maaha ilaaba ilaa inuu jecel yahay oo waxay noqotaa waxa uu allah doonaa waxa uu jecel yahay doonayna iyo wax uu doonay laakiin aanu jeclayn asal ahaan marka yacni laga hadlaayo min xaysu marka laga eego mashiica iyo maxabo farqaasaa ugu dhexeeya laakiin mawdican farqi uma dhaxaynayo waxaan farqi ugu dhaxaynayn waxaanu ilaahay jeclayn carabka nebigiisa kama soo baxayaanba marka maadaama khusuuska nebiga marka loo eegaayo hadda dee isla macnay markaa ku dhacayaanoo waxa uu nebigu ku hadlaye ilaahay doonay inuu ku hadlo ee uu qadaray ilaaba ilaa waa wuxuu jecel yahay waayo nebigii macsiyiiyo dembi ku hadli maayo ya maadaamay sidaas tahay mawdican hadda farqi u dhaxayn maayo ictibaarkan marka loo eego laakiin sideeda marka laga hadlaayo min xaysu hiya marka laga eegaayo mashiica iyo maxabo way markaa cumuum iyo khusuus eh, yani ayaa u dhaxaynaya cumuum iyo khusuus min wajhin ah ayaa u dhaxaynaya oo yacni waxa weeye waxa uu ilaahay qadar ahaan u doonay wuxuu ka raalli yahayna waa noqotaa waxaanu ka raalli ahayna waa noqotaa walaa yardaa licibaadihi alkufra laakiin khusuuska nebiga marka loo eegaayo ictibaarka xadiiskan waa siday ugu timiye hadda marka laa farqa hadda farqi kuma sugnoo wax kastuu ilaahay doonay nebigu inuu ku hadlo ilaaba ilaa waa wuxuu allahna jecel yahay wax macsiya dembi ahna nebigu calayhi salaatu wasalaam ku hadli maayo waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii qaaday oo ergaynaayey marka uu waxaweeye uu shafaacada samaynayo wanaagsan dee ajar buu ku doonayaaye waa inuu markaa kula yimaadaa sawaab inuu niyoonaayo oo niyadii ula yimaadaa ilaa camal kastoo wanaagsanba niya u baahan yahay inama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa liajli illah waa inuu uga jeedaa siuu ajar uga helo siuu ajar uga helo haddii kale dee ajarkii heli maayo acmaashii oo dhanna waxaa loo shardinayaa wanaagsanayd dee waxaa loo shardinayaa niyaa loo shardinayaa si looga ajar siiyo niyadu lagama maarmaan bay u tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa hadduu ruuxu shafeeco qaado oo cid wax u codsado oo wixii la siin waayo mansiladiisi iyo sharaftiisii oo meel lagaga dhacayn inay ahayn oo naftiisa aanu waxba ka dareemin ya nabigu muxuu yihi ishfacuu tu'jaruu wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi ma axab dadka qaarkood waxaa dhacda markay ergeeyaan oo cid wax u codsadaan haddii la siin waayo inuu marka waxaweye cadhoodo inuu cadhoodo inaynay ahayn adigu marka waxa weeye shaygii wanaagsanaa la timi in marka waxaweye la fuliyo iyo inaan la fulin waxba kaama saara kollayna faa'iidaad ku suganta maajuur baa tahay insha allah ajar baad ka helaysa mar hadday caynkaa tahay ha ka cadhoonin yani in wixii la siin waayo codsigay ma qiimayn inaad markaysa waa yani ku cabato oo markaysa caynkaa tidhaahdo iyo waxaas ha gelin adigu markaa faa'iidaad ku sugan tahay yani shaygii markaa wanaagsanaanan la timi wax kaa saaranna ma jirto markiisa markaa waa gacan kale wax ku jira saas aawadeed qadarkaagii in meel lagaga dhacay oo lagugu xadgudbay ama hoos lagu dhigay ama aan lagu qiimaynin ama aad ku cabato ama qofkii aad wax ka sheegto iyo wax la mida inay ka iman ayaa markaa yacni taasna laga qaadanaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wax kastoo laga dalbado waxaa dhici karta ashyaada qaar dee inaanu markaas samaynin markaas wayaqdi llahu cala lisaani nabiyihima axad waxaa dhici karta wakhtiyada qaar wuxuu awoodi karo inay ahayn mutaaqadiisa aan ku jirin ayaa dhici karta ya nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye wuxuu ahaa markaa mid yacni markaa deeq badan ayuu markaa ahaa waxaa laga dalbadana yani waxa weye hadduu awoodi karaayo mid bixiye ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaa xadiidka laba boqol iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo labiyo kontone wa can ibni cabaasin radi allaahu canhuma fii qisati bariirata wa zawjiha ibnu cabaas wuxuu bukhaari ka soo wariyey oo ku soo wariyey qisadii gabadhii bariire la odhan jiray ee addoonta ahaan jirtay iyo wa zawjiha ninkeedii ninkeedana waxaa la odhan jiray mugiis bilghayn mugiith baa la odhan jiray isna addoon buu ahaa labaduba markii dambe waa xoroobeen laakiin yadaa horran xorowday qaala wuxuu idhi ibnu cabbaas qaala laha annabiyu sala allahu alayh wasalam gabadhaa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laha ay libariira low raajactihi maad ku noqotid oo ninkaagii ku laabatid qaalat waxay tidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii allaahow allah rasuulkiisiiyow ta'murunii ata'murunii miyaad amraysaa waa min baabi xadfi hamsati alistifhaam qaala wuxuu uhi innamaa ashfac waan shafeeco qaadayaa uuna waa ergaynayaa codsi baan samaynayay talab qaalat waxay tihi laa xaajata lii fiih wax dana uma ma doonaayo ma doonaayo rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey gabadhani waxay ahaan jirtay addoon muqiis oo isaguna addoon ah baa qabay riwaayaadka qaar oo lagu soo wariyey xor buu ahaa waa jirtaa laakiin riwaayada maxfuudka ee arjax ahi waxay tahay waa inuu addoon ahaa riwaayada tilmaamaysa xor buu ahaana haddayba markaa sugnaato culammada qaarkood inaynay maxfuud ahayn bay tilmaamayaane waxaa lagu tawjiihin karaa waagii dambe inuu markaa xoroobay ayaa markaa lagu fasiri karaa laakiin sida saxiixa waa in markan uu addoon ahaa addoon markuu ahaa bariire ayaa xorowday mukaatabay la samaysay ehelkeedii waxaa lala qortay heshiis xoolaha intaa leeg inaad haddaad noo keento xor baa tahay caaishay u iman jirtay gabadhan addoonta ah ee bariira la yidhaahdaa wakhtiyada qaarkoodna way u adeegi jirtay oo u shaqayn jirtay markaasay caaisha waxay ku tidhi hadday ehelkaagu doonaan oo raalli ku noqdaan mar baan wada bixinayaa haddaan caaisho ahay xoolaha lagaa doonayo markaasay kula noqotay warkii bay u sheegtay dabeedna markaase waxay yidhaahdeen waxaannu ku aqbalaynaa sidaas in walaaga annagu aan yeelanayno walaaga walaagu waa casabo ka dhaxaynaysa qofkii xoreeyey iyo qofkii la xoreeyey qofkan xoroobay iyo kii xoreeyey waa nooc casaba oo ka dhaxaynaysa wakhtiyada qaar keensataba dee in laysku dhaxlo markaasaa dabeedna ay ku soo celisay warkii u sheegtay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayay gaadhsiisay nebiga ayay u sheegtay caaisha asal ahaanna waxaa la yaqaannaa dee ruuxa wax xoreeya baa walaagaa iska lahoo casabadaasi ay ka dhaxaynaysaa qofkuu xoreeyey sharcan waa saas marka sidii sharciga lagu yaqaanay si khilaafsan bay shardisanayaan markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuuhi maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruutan laysa fii kitaab illah maa kaana min shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil wain kaana mi'ata shart kitaabullahi axaqu wa shardullahi awsaq nebigu waa khudbadeeyey wuxuu yidhi maxay yahay yacni markaa dad shardisanaaya shuruudan kitaabka ilaahay ku sugnayn ee khilaafsan shardi kastoo aan kitaabka ilaahay ku sugnayn bimacnaa khilaafsan shardisadka la shardistaa waa baatil baatil weeye boqolu shardi hadduu yahay baatil weeye wax ka soo qaad male ee buraya ictibaarna male kitaabullahi axaqu wa shardullaahi awsaq markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xore yani walaaguna adigoo ku dee ku sugnaanaya shardiga baatilka ahi wax ka soo qaad male wujuuduhu ka cadami ah, saasay dee sharcan noqonaysa sidii bay ku xorowday barida markay xor noqotay gabadhu iyadoo addoon ah haddii markaa nin guursado addoonnimadaa ku guursado markay xor noqoto lahal khiyaar waxay yeelanaysaa kala doorasho waxay door qaadanaysaa mar hadday xorowday oo xor noqoto oo madaxeedii hanatay inay waxaweeye ninkaa la joogto oo guurkaa ku sii sugnaato iyo inay guurkii fasakhdo ya labadaasay u door leedahay sidii baad dee khiyaarka ku qaadatay inay marka waxae ninkii ka tagto waxay doontay inay ka tagto oo ka faaruqdo oo nikaaxi halkaa ku fasakhdo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam low raajactihi maad ku noqotid oo guurkaaga iskaga sugnaatid gabadhan waa gabadh mu'minad ah waxay ku tidhi yaa rasuul allaahi ta'murunii rasuulkii ilaahayow miyaad i amraysaa inaan ku noqdo yacnii amarkii waxay garanaysaa inuu waajib yahay hadduu nebigu amro calayhi salaatu wasalaam miyaad i amraysaa inaan ku noqdo wuxuu yidhi innamaa ana ashfac kuma amrayee waa shafaaco sunna ah ee amarkii waajibka ahaa ma aha amarkii waajibka ahaa ma aha ee waan shafeeco qaadayaa un marka waxay tahay haddaba dan waxaa ka muuqata hadduu odhan lahaa waa ku amrayaa inay marka waxaweeye ku noqon lahayd amarkaana qaadan lahaydoo fuli lahayd laakiin markay noqotay shafaaco shafaacadii waxay noqotay laazim ma aha in la aqbalaa shayga ruux ka ergeeya in la aqbalaa laazim ma aha marka waxay fahamsan tahay cidda shafeeco qaadaysa rasuulka ilaahaybaa ha ahaatee shafaacada qabuulkeedu laazim ma aha ruuxu markaa shafaacadii inuu yeelo iyo inaan u yeelin khiyaar buu u leeyahay inay cidda shafaaco qaadaysaa rasuulka ilaahay tahay kama dhigayso mid laazima ilaaba ilaa in la fuliyo marka waxa weeye amarkii iyo shafaacadii saasaa loo kala saaray marka waxaa laga qaadanayaa haddii shafaacadaada la aqbali waayo inaanad cadhoon aanad is odhan qadarkaagi iyo sharaftaadii baa meel lagaga dhacay aanad is odhan baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dee in shafaacada la sameeyo qabuulkeedana adiga waxba kaama saaro marka calaa kulli xaal shafaacada baabkeeda waxaa soo gelaysaa ducada dadka loo ducaynayo waa nooc shafaaca inaad muslimiinto dhan u ducayso ya waa shay fiican waad tidhaahdo allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat ilaahu ii dembi dhaaf labadayda waalidna u dembi dhaaf ahluliimaankoo dhanna u dembi dhaaf ya marka cid kastaad u ducayso nooc shafaaca baa jirta saas aawadeed ducadaasi maadaama mu'miniintoo dhan aad u ducaysay dee shafeecaad u samaysay markaysaa mid walba mu'miniinta ka mid ah maadaamaad saa u samaysay mid walba ajar baad ka helaysay mid walba ajar baad ka helaysay man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha marka ducada muslimiinta loo ducaynayo allah loo baryayaa waa shafaaca xasana ajarna waa laga helayaa saas aawadeed in lala yimaado weeyaan oo la sameeyo baabka koob iyo soddonaad baabulislaaxi bayna annaas ay baabu dikri fadli lislaax islaaxa fadligiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay bayna annaasi dadka dhexdooda la islaaxinayo oo la hagaajinayo oo yacni colaadda iyo nacaybka dhexdooda laga saarayo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi laa khayra fii kaiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas laa khayra fii kaiirin in fara badan khayr kuma jiro oo min najwaahum faqooda ka mida dadku ay faqayaan ama ay koodayaan wax markaa khayri kuma jiro ilaa man amara mooyaane mid amray bisadaqatin sadaqad amray aw macruufin ama shay san oo wanaagsan amray aw islaaxin ama hagaajin amray la islaaxiyo la hagaajiyo bayna annaasi dadka dhexdooda la hagaajiyo saddexdaa arrin khayr waa ku jiraa istisnaaga culamada qaarkood waxay dhahan waa inqitaac waa munqatic oo laa khayra fii kasiirin min najwaahum in saddexdan soo gudagelayaan kasiirkaas dee kama muuqato waxay aqbali karaa kuwa ka baxsan inay yihiin calaa haada markay sidaa yihiin oo kasiirka haddaan lagu fasirin kulli in looga jeedo haddii kulli lagu fasiro istisnaagu wuxuu noqonayaa muttasil buu noqonaya oo sida qaliilka cadam loogu fasiro kasiirkana la yidhahdo kulli baa hadda loogu fasiraa ila qaliil waqtiyada qaar bay u soo aroortay bimacna alcadam waxaan jirin ya kasiirkuna wakhtiyada qaarkood buu u yimaadaa bimacna alkulli marka bimacna kulli haddii loo fasiro oo la yidhaahdo faqoodoo dhan baa khayr kuma jiro saddexdan waa laga soo reebaya ya eh, laakiin calaa kulli xaal inuu istisnaagu muqadic yaha fiican ilaa man amara laakiin man amara ha yeeshee kii amra bisadaqatin sadaqad amra aw macruufin ama wax wanaagsan oo san amra sharcigu ogol yahay oo waajiba ama sunna ah aw islaaxin ama islaaxin iyo hagaajin eh, amra la islaaxiyo annaasi dadka dhexdooda ciddii cuqdadu isugu jirtay ama isu cadhoonaysay yacni markaa in la islaaxiyo ama colaaddu dhex martay in la islaaxiyo la hagaajiyo ciddii amarta yacni markaa kaasi khayr buu ku sugan yahi ya falahu fii dalika khayr khayr baa ugu sugnaaday wa qaala tacaala allah waxau yidhi waasulxu khayr waasulxu sulxiga dadka la heshiisiiya ama ha ahaadeen qoyska dhexdiisa ninka iyo eh, ooridiisa ninka iyo xaaskiisa ama ha ahaado waxa weeye markaa dadka kale ee qaraabada ah ama ha ahaadeen dadka jaarka iyo deriska ah ama ha ahaadeen dadka kale fog yacni markaa xag nasab ahaan iyo xag markaa waxa weeye yacni deris ahaan mid walba muslimiinta dhexdooda in la heshiisiiya khayrun waa khayr waa shay marka waxa weye wanaagsan weeye ee eh, khayr iyo sawaab laga helayo ajar iyo sawaab laga helayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi fattaquu allah allah ka baqa wa aslixuu hagaajiyo islaaxiya daata baynikum yacni umuuraha dhexdiinna u saaxiibka ah yacni marka hagaajiya bimacnaa waxa weeye dhexdiinna marka hagaajiyo islaaxiya oo in colaad iyo nacayb iyo uurxumo iyo yacni marka waxyaalahaasi fasaad marka ay yimaadaan fasaadu daati lbayn ashyadaa ka hagaajiya wa qaala tacaala allah waxau yihi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waxay ahaadeenoo qura walaalo fa aslixuu islaaxiyo hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaalayow waa labadii walaalayowi markaa ismaagay ama islaayey yacni markaa hagaajiya dhexdooda oo islaaxiya yani labadiina qole ee markaa islaayey ee walaalaha ah dhexdooda islaaxiya oo hagaajiya isu keena oo iswaafajiya oo sulux iyo heshiisiin dhexdooda markaa yeela aayaadkan waxaa laga qaadanayaa islaaxu daati albayn inuu fiican yahay sharcanna la amray oo shay marka waxa weeye ma'muuru bihi uu yahay oo layna amray fa aslixuu bayna akhawaykum wa aslixuu daata baynikum wa amar marka waxaweye in dadkii la islaaxiyaa waxay noqonaysaa fardu kifaaya waa farar ummadda si guud u saaran hadday ku qumaan cid ku filani yacni kuwa kalena dembigu ka dhacayo haddii laakiin cid ku filani ayna ku qumin xaalka noocaasa cid kastoo awoodi karaysa inay islaaxiso ogeyd waxay noqonaysaa labadaa qayd marka lagu daro inay ku dambowdo ayay noqonaysa saasay noqonaysa haddii shakhsi mucayana islaaxu ku xidhan yahay oo isaga mooye cid kale aynay islaaxin karinna ee shakhsigaa keliya arrinku ku islaaxayana qad yatacayan waxa dhacaysa markaa inay farducayn ku noqoto isaga oo ku tacayunto xadiidka laba boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo saddexiyo kontone wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kullu sulaama xubin kastoo min annaasi dadka ka mida calayhi sadaqa korkeeda waxa saaran sadaqad baa saaran labada af baa iskhilaafaya wakhtiyada qaarkood oo midna shay mudakar ku ahbaa mid kale mu'anas ku noqonaya oo ku noqonaya markaa dee xubin innaga waxaynu isticmaallaa inay dhadig tahay laakiin luqatul carab waxaa ka muuqata in mudakar loola isticmaalo saas aaweed baa damiirka mudakarkaa lagu celiyo kullu sulaama xubin kasta oo lafaha markaa xubnaha ay leeyihiin ama lafaha dhaadheer ha noqoto ama lafaha gaagaaban ha noqoto jidhkao dhan waxalle waxaa laf ku jiraa yacni markaa kalagoosyada ay leeyihiin iyo xubnaha ay leeyihiin baa laga tilmaamaya meel kastaba lafahaas ay ku jiraan calayhi sadaqa oo min annaasi dadka ka mida calayhi sadaqa korkiisa waxaa ku sugan korkeeda waxaa ku sugan sadaqa ku sugan yacnii sadaqaa saaran inuu sadaqa ka bixiyo kulla yowmin maalin kasta inuu sadaqa ka bixiyaa saaran tatlucu fiihi shams yacnii maalintaasoo tatlucu fiihi shamsu qorraxdu ay soo baxayso aa laga sii sifaynaya jumlada kullana waxay noqonaysaa yacni daraf zamaaniyay noqonaysa waayo zamaan baa loo idaafeeyey marka darfu zamaan bay noqonaysa marka sida fiican waa kulle in layaha la nasbiyo inkastoo culammada qaarkood ay banneeyeen in la godo oo haddii la godona waxay yidhaahdeen ibnu xajar baa yidhi kullu yowmin tatlacu fiihi shamsu eh, calayhi sadaqa marka khabarkii baa loo qadaraya maalin kastoo qorraxi soo baxdo korkiisa waxa saaran sadaqad baa saaran laakiin wejiga fiicani waa wejiga hore kulla yowmin maalin kastay saaran tahay maalintaasoo tatlucu fiihi shamsu qoraxdu ay soo baxdo sadaqaadka muxuu haddaba ku gudanayaa yacdilu bayna alisnayni sadaqa inuu u caddaalad sameeyo laba dhexdood waa sadaqo marka masdar ayaa marka waxa weeye la dhalaalinayaa anti baa la xadfay an yacdila bayna alisnayni sadaqa nusaqa qaarna waxay qorayaan yacdilu qaarna waxay qorayaan tacdilu tacdilu bayna alisnayni sadaqa ay an tacdila bayna alisnayni sadaqa inaad u caddaalad samayso laba dhexdood waa sadaqo marka mubtadihi waxaa noqonaya masderkaa laga dhalaalinayo sadaqana khabarkiibuu noqonaya yacdilu bayna snayni ama tacdilu bayna snayni eh, ay an tacdila bayna lisnayni sadaqa inaad u cadaalad samayso cadaalad samayntaada cadluka bayna lisnayni sadaqa laba dhexdood inaad u cadaalad samaysaa waa sadaqo wa tuciinu arajula fii daabbatihi nusakha qaarna wa yuciinu bay qorayaani ay wa an tuciina arajula iyo ninka inaad caawiso fii daabbatihi daabbadiisa inaad ku caawiso oo fa yaxmiluhu calayha uu ku qaado calayhaa korkeeda iyaduna waxa weeye waa sadaqo aw tarfacu lahu ama inaad ugu qaaddo calayhaa e, daabbadda korkeeda mataacahu alaabtiis inaad ugu qaaddaa qaadistaad ugu qaadaysaa sadaqatun sadaqad weeye waa an tarfacay macnuhu u dhacaysa waalkalimatu tayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad hadal wanaagsan aad cid ku tidhaahdaa sadaqad weeye wa bikulli khadwatin tallaabo kastoo tamshiiha aad soconayso ila salaati xagga salaadda aad u soconaysaana sadaqatun sadaqad weeye wa tumiitu aladaa ay wa an tumiita aladaa iyo inaad dhibta ka leexiso oo ka baydhiso ama ka suuliso can itariiqi waddada aad ka markaa baydhiso waxaa dadka dhibaya sadaqatun sadaqad weey muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa macnaa yacdilu baynahumaa dhexdooda u cadaalad samaynaya macnaha looga jeedaa yuslixu baynahumaa bilcadli waxaa loo jeedaa wuxuu ku islaaxinayaa oo ku heshiisiinayaa bilcadli cadaalad si dulmiya ah, oo cid dulmi ku ah ku heshiisiin maayo yacanii iyadoo islaaxi la samaynaayo ayaa cadaaladdiina lagu dadaalayaa inaan midna lagu xadgudbin oo aan dulmi lagu samayn oo si cadli ah oo aan eexasha ku jirin oo aan dulmi ku jirin lagu heshiisiiyo xadiiskan waxaa laga qaadanayaa cid in la heshiisiiyo oo cadaalad lagu heshiisiiyaa inay sadaqa tahay oo ajar laga helaayo shay kastoo sadaqadana ajar baa laga helaya laakiin waa ilaahay dartii haddii looga jeedo weeye oo camal kastaba marka ikhlaas lagu samaynaayo ayuu noqonayaa mid ajar laga helayo xadiisku wuxuu kaloo ku tusinayaa xubnaha qofku ka kooban yahay ee lafihiisu meelaha kala goysyada ay ka kala go'an yihiin inay markaa waxaweeye mid walba sadaqad laga rabo ilaahay sidaa inugu nicmeeyey xubinta u jilciyey xanuun aanu kaga keenin ya inuu u dhowro u ilaaliyey inuu waxaweeye markaa sadaqad ka bixiyo shukri naq ah kula yowm maalin kastaba inuu ka bixiyo xadiis kale haddaba caddaynaya xubnahaas qofka jidhkiisa ku sugan ee kala goysyada ahi inay saddex boqol iyo lixdan xubnood yihiin ya saddex boqol iyo lixdan xubnood inay yihiin waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiis waayo gaaladii dhowaan bay hadda ogaadeen tiradu intaa inay gaadhsiisan tahay waagii hore dhan waxay odhan jireen intaa waa ka yaryihiin beryo dhoweyd ayay markaa ogaadeen maaqaan ma labadii kun bay ahayd agaarkeedii wakhtiyadaasay ogaadeen tirada lafaha marka kala goysyadu marka cadadkoodu intaa inay gaadhsan yihiin intii hore o dhan waxay lahaayeen waa ka yaryihiin dalowan bay soo baxday marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtigaasuu sii sheego uu yidhi marka waxa weeye waa saddex boqol iyo lixdan xubnood marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebiga caddaynaya calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya ayay markaa ka mid tahay haddaba xadiis waxaa ku soo arooray intan oo dhan qofka waxaa ka kaafinaya laba ragcadood oo duxaa uu tukado waxay ka dhigan tahay saddexdii boqol iyo lixdankii xubnoodba inuu sadaqadii ka bixiyey shukrinaqa ahayd inuu ka bixiyey ka dhigan tahay hadduu laba ragcadood oo duxaa tukado taasna waxaa laga qaadanayaa fadliga salaadda duxadu leedahay salaadda duxadu fadligay leedaha laga qaadanaya haddii kaleto aanu samayn xasanaadka uu la yimiyo kale la ysugu geegeynaya in intaa u gaadhaan hadday tahay islaaxii uu laba heshiisiinayey oo cadaalad ku heshiisiinayey hadday tahay markaa qof uu caawinayo oo markaysa markaa taageerayo yacni markaa ama alaabtii u saarayo daabadda u saarayo hadday tahay kelmadda wanaagsana uu odhanayo hadday tahay salaamta uu cid salaamayo hadday tahay tallaabada uu salaadda ugu soo soconayo bikulli khatwa khatwa waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa marka yacni tallaabada keliya ya yani marka ayaa laga tilmaamaya tallaabo kasta oo salaadda aad xaggeeda u soo qaaddo bimacnaa masjidka inaad ku soo tukato aad u soo socoto sadaqad baad ka helaysa yacnii ajar sadaqo ayaad ku helaysa sadaqadu ma aho keliya tan maalkee la bixinayo ee khayr kasta uu sameeyaa nooc sadaqadu noqonaya ya yacani wejiga furana cid aad ku salaamto aad u dhoolla caddayso yani waxa weye waa sadaqad waa sadaqad wey waddada inaad ka baydhiso waxa dadka dhibaya quraaro jajabtay iyo qodax taalla iyo dhagax yaallo lagu turunturoonayo iyo inaad ka baydhiso waxay noqonaysaa sadaqad wixii dadka dhibaya waddada waa in laga duwaa ee waddada in loola doonto markaysa markaa waxaan yacni la dhigo ta noocaasi waxa weeye waa arrin markaa xun weeye arrin xunoo dee dembi baa ka imanaya dembi ayaa markaa ka imanaya cid oo dee markaysaa dhibsatana dee qofkii eh, waxaa looga qorayaa dembi ya dhagxantan markaysa waa dee guryaha hortooda markaysa marka waxaan yani waddadii la gaadhsiinaayo oo dadkii dhibaysa ama laga yaabo qaarkood inay markaa dadka aan arkayno ku tunturoodaan ama ay ku dhacaan ama wax la mida waa dhib yani marka waxa waddadii lagu duwaye maxaanay ahayd in laga duwo waddada laga baydhiyo uskaga markaysa waxaa lagu shubayo shaaraca yani dariiqa lagu shubayo ee dadkii markaysa marka waxaan aynay mari karayn yacni lafteeda ama ay dhibsanayaan ama raaixadu markaysa marka waxaan yani ay soo gaadhayso markay meesha marayaan waa arrin marka waxawayn aan ficnayn wey yani arrin aan weeyaan waa waddadii lagama baydhin wixii dadka dhibayay markaa lagama baydhin ee waa lala doontay markii uska ge lagu shubay uska ge markii lagu shubay waa lala doontay noqonays marka waxa weye waxyaalahaas in aad laysaga jiro baa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo lixiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo afariyo kontone eh. wa can ummi kulhuumin binti cuqbata ibni abi mucayd radia allaahu uma kursuum oo ina cuqba ah saxaabiyaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam la saaxiibay ee rumeeyey ee soo hijrooday muhaajiraadka ahaa ee nebiga la baayactamay bay ka mid ahayd qaalat waxay tidhi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyhi wasalam yaquulu xaalu odhanayo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas laysa alkadaabu beenawaasku ma aha alladii kii yuslixu hagaajinayo islaaxinayey baynannaasi dadka dhexdooda hagaajinayo islaaxinayay kaasi maaha beenawaaskii maaha oo fa yanmiya khayran aw yaquula khayra la rafciyo ama la nasbiyo fa yanmiya haddaad tidhaahdo aad yani rafciso wuxuu noqonayaa ay fahuwa huwa yanmii inaad jumla ismiya ka dhigto yani isagu waxa weye waa gaadhsiinayaa khayran fa waxay noqonaysaa cala sabiili jawaab waa jawaabu nafyi oo fayanmiya dabeed markaa uu gaadhsiiyo yacni cid khayran khayr uu gaadhsiiyo aw yaquula ama uu yidhaahdo khayran khayr uu yidhaahdo khayr cid uu gaadhsiiyo ama khayr uu yidhaahdo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim waxaa ku sugnaa ziyaadatun dheeraad baa ku sugnaa qaalat waxay tidhi walam asmachu ma maqal yurakhisu fii shayin mima yaquuluhu nnaas yurakhisu xaaluu nebigu sala allahu alayh wasalam ruqsaynaya bannaynaayo ma maqal fii shayin wax gudihii mid eh, ruqsaynaya inuu yahay ma maqal shaygaasoo mimaa yaquuluhu nnaas ka mida waxay dadku odhanayaan ilaa fii alaain saddex gudahood mooyaane tacnii waxay u jeeddaa u qasdaysaa ummu kulsuum alxarba dagaalka iyo walislaaxa bayna annaasi dadka dhexdooda in la heshiisiiyo la hagaajiyo iyo waxadiisa rajuli imra'atahu iyo ninku warka uu u sheegayo sheekada uu u sheekaynaayo imra'atahu xaaskiisa ama ooridiisa uu u sheekaynayo wa xadiis almar'ati iyo qofka dumari sheekada ay u sheekaynayso zawjaha ninkeeda ay u sheekaynayso yacni ashyaada waa ruqsaynaya macnuhu dhacaya ashyaadaasi waa ashyaa la ruqseeyey baa macnuhu dhacaya siyaadadan sida ka muuqata wuxuu u nisbeeyey oo imaam muslim u soo wariyey ummu kulsuum hadalkeedii inay tahay culammada xufaadaana bacdi ka mida cilleeyey oo saxiixu muslim waxaa ku sugan laba riwaayo riwaayo waxay ka dhigaysaa hadalkani inuu yahay min kalaami ibnu shihaab azuhri zuhri inuu hadalkan yidhi ibnu shihaab azuhri qaala bnu shihaab azuhriyu yacni dabeedna markaasuu sheegay ziyaadadan riwaayada labaadna waa soo wariyey muslim oo tilmaamaysa hadalkii ummu kulsuum inuu yahay saas aawadee culammo badan oo xufaaddii waaweynayda ahi way cilleeyeen riwaayadan waxaana yidhaahdeen ummu kulsuum kama sugna inay saa tidhi ummu kulsuum inay saa tidhi kama sugna yidhahdeen culammada cillaysana waxaa ka mida dee daara qudni baa ka mida khatiib baa ka mida khatiib albaqhdaadi daara qudni baa ka mida yaziid ibnu haaruun baa ka mida xaafid ibnu xajar baa ka mida culamo badan baa saa ku tagtay saas aawadeed waxay yidhahdeen ziyaadadani waxay noqonaysaa waxa weeye inay markaa mudraj noqotay oo hadalka ummu kulsuum ay dhex gashaye cidda hadalkan tidhi inuu yahay ibnu shihaab azuhri zuhri inuu yahay cidda hadalkan tidhi culamada qaarkood waxay doonaan riwaayaad kale inay ku quweeyaan oo markaysa markaa ay doonaan inay markaa ku xoojiyaan laakiin riwaayaadka kale lafteeda dee ishkaal baa geli karaa calaa kulli xaal sugnaanshaheeda nadar baa saas ugu jira yacnii imaam muslimna wuxuu caddaynayay labada riwaayou caddaynayey sidanna in loo yidhi sidanna la yidhi wakhtiyada qaarkoodna waxay culammada qaarkood sheegaan riwaayaadka qaarkooda uu keenaayo oo uu caddeeyey riwaayaadka kale inay khilaafsan yihiin inuu uga jeeday cillada inuu baraarujiyo ee inuu tasxiixinayo muraadkiisu aanu ahayn bacdi saa yidhi waa jiraan calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanayaa islaaxa dadka la hagaajinayo la islaaxinayaa inay fiican tahay been lagu dembaabayana inaynay ahayn laakiin waxay culammada qaar u fasirayaan maaha been sariixa qofku inuu sheegayo been iska cad inuu sheegayo maaha ee tawriyu samaynaya tawriyo macaariid ina fi lmacaariidi lamanduuxatan cani ilkadib sarbeebuu samaynayaa iyo hadallo xamaalo awjuho isagu si uu u jeedo laakiin qofka kale ay dhici karto si kale inuu u fahmo sidaa u fahmayaana wax soo dhowaynayso isaguna si kale uuuga jiido si kale uuga jiido marka tawriyada noocaasoo kalea inuu sameeyo oo markaa sarbeebaha ah oo qofkii uu si u qaadanayo laakiin si kale uu u jeedo sidaa uu u fahmaya u qaadanayaana ay tahay si wax isu soo dhowaynayso oo qofkii marka waxaa niyaddiisii soo degayso yacni waxa weeye ta noocaasay ku xambaareen xadiiskan riwaayadan ziyaadan lafteedu hadday asaxdana culamada qaar waxay yidhaahdeen been iska cad in la sheegayo ma ahe waxaa laga tilmaamayaa waa in tawriye iyo eh, yani macaarida la isticmaalayo sarbeebaha in la isticmaalayo wy ya laakiin been iska cad dee hadduu xaaska ugu sheekeeyo beenwaaskii inaad tahay baad muuqanaysa mugta wax dambadeed lagaa dhegaysa maayo ya laakiin markaad hadal tawriyo oo si ay u fahmayso aad u sheegto waqhtiyada qaarkood yani aad ku dejinayso laakiin waxa weeye haddii hadhow ay fashilantana muraadkaygu saaya saasuu ahaa tawriya la yidhahdaa tawriya la yidhahdaa dee been noqon mayso oo saaya saasaynan u noqonayn laakiin markay noqoto marka waxa weeye dee inaad been iska cad aad sheegto aad tiraa beenta de waxaan kuugu sheegay inaad yani waxa weye aan kugu dejinayn dee waa beentaadii unbaa kaa waxaad sheegtaba hadhow waxa ku hor yaalla dee beentaadii baad igu waddaa marka waxa weye calaa kulli xaal culammadu waxay ku xambaareen bacdu ahlicilmi Eh, inkastoo culamo sida kale yidhi jiraan waxay ku xambaareen yani waxa weeyaan macaarida iyo sarbeebaha iyo tawriyada in looga jeedo saasay markaa ku xambaareen ziyaadadanna saasaa khilaaf ugu jiraa yacni sixadeeda oo a'immadii waaweynaa qaarkooda ay markaysa markaa yidhaahdeen waa hadalkii zuhri oo waxa weeye markaysa markaa kama sugna umu kulsuum tidhi saas aawadeed qaalat riwaayada ku soo aroortay waa khata' bay yidhahdeen waa khata' sidan baa marka maxfuud ah sida kalena waa shaad haddii la yidhaahdo shaad waxba laguma quweeyo shaadku waxa weeye markaysa marka laa yajbur walaa yanjabir waayo waa khata yani marka waxa khata khata loo geeyey ma noqdo sawaab ma noqdo marka shaadku marka kama mid ahaa waxyaalaha wax lagu quweeya kama mid aha calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanayaa sarbeebaha in markaa dadka lagu islaaxiya inay fiican tahay baa laga qaadanayaa taasna waxa weye islaaxu inuu weyn yahay ayaa laga dariishanaya culamada odhanaysa beenta sariixa haddii dantu kaydsanto qudheeda waa la odhan karaa waxay leeyihiin muhimmadda weyne uu leeyahay dadka muslimiinta dhexdooda in islaax ka dhaco ayaa markaa xaaladda noocaasa loo banneeyey leeyihiin beentii yacni loo banneeyey maslaxada raajixadae ku jirtay miisaanka badan aawadeed baa loo banneeyey taasna waa weynida uu leeyahay yacni marka islaaxu marka uu leeyahay islaaxu daati ilbayn yacni dadka muslimiinta dhexdooda in markaa islaax ka dhaca wanaagga ay leedahay ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo shan iyo konton ee can caa'ishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi samica rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu maqlay sawta khusuumin dad markaa doodaya codkood buu maqlay dadkaa doodayoo bilbaabi albaabka ku sugan albaabka nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni halka dabaddiisa ah ayay ku sugan yihiin oo ku wada hadlayaan caaliyatin aswaatuhumaa ama caaliyatan aswaatuhumaa in la jaro oo la hoos dhigo khusuumka laga sifeeyo iyo in caaliyatan markiisa markaa la xaaleeyo oo la nasbiyo oo la xaaleeyo labada wejiba culammadu waa sheegeen dadka markaa khusuumtaee ee albaabka ku suganoo caaliyatin ay korayso aswaatuhumaa codadkoodu ama caaliyatan xaalay korayso ayuu markaa maqlay aswaatuhumaa codadkoodu ay korreeyaan aswaatu waxay noqonaysaa faacilkii caaliyatan yacmalu camala ficlihi sabcatun marka ismu faacilkaana ka mid a waida axaduhumaa yastawdicu alaakhara wayastarfiquhu fii shay waida axaduhumaa waaba yadii oo midkood yastawdicu inuu ka dhigo oo bimacnaa wax ka dhaafo u weydiisanayo alaakhara ka kale war intaa iga daa war inayga dhin war daynta inayga dhaaf wayastarfiqhu inuu u dhibriyo oo u sahlo ayuu ka codsanayaa fii shayin shay gudihii oo wuxuu leeyahay war niyo ma awoodee yacni markaa iga dhin ii kaadiyo markaysa markaa iga sug oo ii dhimri yaa ahayoongayn wa huwa yaquulu isaga oo ka kalena uu leeyahay walxaal huwa yaquulu isagu leeyahay kaa kale wallaahi allah baan ku dhaartay laa afcalu sidaa yeeli maayo waxaan kaa dhimayaa ama kaa dhaafayaa ma jiro waxaan kuu dhimrinayaa ma jiro waaba dhaarta fa kharaja calayhimaa waxaa ku soo baxay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa ku soo baxay fa qaala wuxuu yidhi ayna almutaalli cala allaahi laa yafcalu almacruuf ayna almuta'allii xagguu joogaa xagguu ku sugan yahay almuta'alli kii dhaaranayay cala allaahi allah ku dhaaranayey oo ugu dhaaranayay laa yafcalu almacruufa wax wanaagsan inaanu samaynaynin kii ilaahay ugu dhaaranayey mii xagguu joogaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii ana yaa rasuul allah aniga weeye rasuulka ilaahayow falahu ayu daalika axab waxaa u sugnaaday tuu doono u jeclaysto ayaa u sugnaatay yacnii si uu doonayo ayaan u yeelayaa si alla si uu doono muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay macnaa yastawdicuhu yastawdicuhu waxaa looga jeedaa yas'aluhu wuxuu weydiisanayaa an yadaca canhu inuu ka dhigo bacda daynihi daynkiisii wax ka mida inuu ka dhaafo ka dhigo waxaa loo jeedaa ka dhaafo dayntii wax ka mida intaa waa kaa daayey uu yidhaahdo ayuu ka codsanaya wa yastarfiquhu inuu u dhimriyuu ka dalbayaa u debciyo yas'aluhu wuxuu weydiisanayaa alrifqa debicsanaan ayuu weydiisanaya waalmuta'allina alxaalifu muta'alligu waa kii dhaaranayay wey xadiiskan wuxuu u keenay baabka baabulislaax bayna annaas baabulislaaxi bayna annaas in nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii nin dee heshiisiiyey ya oo hadalkii uu yidhi baa heshiis ka dhashay markiiba nooc shafaacaana waa sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ma hadalkiisii macna shafaacu isaga dhacay ya macna shafaaca ayuu isaga dhacaya halkaana baabkii horu ka khuseeya yacnii sulxina waa ka dhashay hadalkuu nebigu yidhi sulxi iyo heshiis ayaa ka dhashay iyo in ninkii loo dhimriyo wax ka mida dayntii laga dhaafo marka waxa weeye yacnii markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqlay codkaas waa laba qolo oo markiisa markaa doodaya hadalkii ka kululaaday codkoodii sare u kacay midna uu leeyahay markaa xiga daa midna uu leeyahay wallaahi yeeli maayo kelmadduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa markiiba waxaa ka dhashay inuu markaa yeelo kii kale wuxuu doonayay inuu ka yeelo wuxu uhi ayna almuta'alli cala allahi laa yafcalu lmacruuf yacnii shay macruufa lagama dhaarto ma samaynayo shaygu hadduu wanaagsan yahay inaad ka dhaarato maaha man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayraha khayran minha falya'ti aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiini xadiiska kale saxiix muxuu sheegayey ku kastoo dhaartaa inaanu markaysaga wax samaynayno oo fa ra'aa hayraha khayran minha khayran minha dabeedna wuxuu ku dhaartay wax khilaafsan oo ka wanaagsan ayuu arkay falya'ti aladii huwa khayr waxaa khayrka badan ha la yimaado walyukafir can yamiini dhaartiisana haka kafaara gudo dhaartiisana ha ka kafaara gudo marka waxaweye tanna kafaara kafaaragudku waa ka imanayaayo dee waxaweeye hadda yaa laynagu sheegin adilo kalaa laga qaadanayo in laga kafaara guday adilo kalaa laga qaadanayo marka markiiba yani waxaweye saxaabigii waa yeelay sidii marka waxaweeye inuu ka dhaafo ama wax ka dhigo yani sidaas ayuu ka yeelay saas ayuu ka aqbalay markiiba hadalkaa nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam aawadii ayuu uga aqbalay oo uga yeelay marka waxaa laga qaadanayaa sida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam nebiga hadalka uu ku yidhaahdo markiiba ay u furin jireen markiiba uga yeeri jireen yacni khayrka siday ugu debicsanaayeen ay ugu dheerayn jireen ayaa laga qaadanayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk